wuxuu i naadimku raximah اllahu tacaala inagoo ku jirnay baab اlkhaas waxad اlاstinaa ma bihi kharaj min alkalaami bacdu ma fiihi indaraj waxad اlاstinaa istinaaga xadkiisu maa shay weeye kharaja baxay bihi maagaba ku baxay min alkalaami hadalka xaggiisa bacdu maa kii barhkiibaa baxay indaraja fiihi hadalka soo gudagalay istinuhu waa ikhraaju maa dakhala fi lkalaam bilstina in laga saaro hadalka wax soo galay lagaga saaro adaat ayaa waxaa la yidhaha baa la yidhaha waxad اstina istinaaga xadkiisu maa mid weeye kharaja ku baxay bihi maagaba min alkalaami hadalka xaggiisa bacdu maa kii barhkiibaa ku baxay indaraja fiihi hadalka soo galay marka maa waa adaadkii wey maabaa baxay maa bihi kharaj ay adaadkii sababtiisa uu ku baxay shay hadalka soo gudagalay markaa ka baxayna waa mustanihii ka laga baxayna waa mustana minhugii aaladda ama adaadka uu ku baxayna waa istinaha laftiisa wey wa haruhu shardigiisu yura waa inaan la arkin munfaila mid waxa weeye munfasila oo hadalka ka soocan walam yakun waa inaanu ahaan mustaqriqan mid wada daboolaya mustanaa minhugii lima khala kii tegay ee horeeyey ee wax laga istinoonayay waa mustanaa minhugii waa inaanu wada daboolin wanuqu baa shuruuda ka mida ah in lagu dhawaaqo istinihii mac ismaaci man iyadoo la maqashiinayo mid biqurbihi waxa weeye kaa istinaha ku hadlaya ciddii u dhoweyd ay maqlayso wa qasduhu waxaa kaloo shardiya inuu u qasdiyo min qabli nudqihi bihi inta aanu ku dhawaaqinna waa inuu qasdiyaa afar sharibaa halkaa lagu sheegay labada beyd oo istinuhu uu leeyahay hariga koowaad anlaa yuraa munfaila baynu cagsinaynaa muxuu noqonayaa an yuraa muttaila muttail waa inuu yahay maxaa itisaalaya istinihii iyo mustanaa munhigii qaama alqawmu ilaa zaydan marka ilaa zaydan waa inuu ku xidhan yahay mustanaa minhugii kii wax laga istinoonay oo hadduu idhaahda qaama alqawmu oo iska shaah tago oo saacad ka bacdi uu idhaahda ilaa zaydan itisaalkii baa la waayay marka shardiga koowaad waa inuu muttasil yahay itisaalkana labaynu ku sheegna itiaal iyadaan noqon de odaygii la yidhi maalinkiina waa darawal habeenkii markuu seexdana u ilaawaa ya itiaal waa xaqiiqi qaama alqawmu ilaa zaydan waa xaqiiqi wey itiaalna fii xukmi اlxaqiiqi wey itiaal xukmiya wey waa alqawmu buu yidhi dabeedna qufaac dheer ya wax idiraaraya mar dambe oo quficii u dhammaystay ayuu i ilaa zayda mutail ma yahamsan maa de waa waa mutail wey uu ku xidhiidhin lahaa lowlaa hada اdarf kaas waa hari wey wa sharuhu anlaa yuraa munfasila waa la arag ee la arkaa inuu mutail yahay walam yakun mustaqriqan lima khala shuruudda waxaa ka mida ah, anlaa yakuuna almustanaa mustaqriqan lilmustanaa minhu mustanuhu waa kii baxay waa inaanu wada liqin mustana minhu mustanaa minhiga waa ina wax ka soo hadhan oo hadduu idhaahdo lahu calaya casharatun ilaa casharatu wuxuu igu leeyahay toban tobankaa toban aanu igu lahayn mooyaane toban tobanka jar waa mustaqri laakiin hadduu idhaahdo wuxuu igu leeyahay toban sagaal ka mida oo aanu igu lahayn mooyaane maxaa lagu yeelanaya midh baa lagu yeelanaya waxbaa soo hadhay kaa laftiisa qaar baa diiday oo odhanaya inta baaqiga meesha ku hadhay waa inay ka badan tahay inta baxday waayo caadadu waa maxay istinuhu inuu yaryahay qaama alqawmu qowmkii waa yimaadeen qaama aulaabu baa yimi ilaa zaydan wa camra maka baxay baa yar mise ka meesha ku hadhay dee ka baxay baa yar caadadu waa sidaas haddii kale waa la cagsin lahaa oo kan badanba waxa laga dhigi lahaa mustana minhu ka yarna waxaa laga dhigi lahaa mustani ayaa laga dhigi lahaa marka shardigaasina waa muhim inagu waxaynu hadda qaadanay mustaqriq waa inaanu ahayn waa inaanay isdaboolin laakiin ay wax soo hadhaan mustanaa minhuga waa inay wax ka soo hadhaan istinuhuna waa inaanu baabi'in mustanaa minhuga walam yakun waa inaanu ahayn mustaqriqan mid wada daboolay limaa khalaa wixii tegay oo mustanaa minhuga ah shuruudda waxaa ka mida annutq maca ismaaci man biqurbihi kii hadalka ku hadlaya wax istinoonay horta inuu ku dhawaaqo oo de inagu waxaynu la macaamilaynaa wax lagu dhawaaqay oo soo baxay hadduu dee yidhaha laabtan ku haya may soconayso ma soconayso wuxuu i qaama alqawm ama wuxuu i lahu calaya casharatu ninkaasi toban buu igu leeyahy dabeedna wuxuu i waxaan istinooday an minaynaan maqlay maxaa lagu yeelanaya dee tobankii baa lagu yeelanaya waa inuu nudqi la yimaadaa istinii waa inuu ku dhawaaqa mac ismaaci man biqurbihi dadka ku dhowna waa inay maqlayaan ila meeshii markhaati baa lagu furaya baa imanaysa masaailbaa imanaysa marka hadduu dee naftiisa ku kooban tahay iyadana waxba ku dhismi maaya laakiin mac ismaaci man biqurbihi wax la maqlaya waa inuu yahay shardiga afraad wa qastuhu min qabli nudqihi bihi istinaha waa inuu qastiyaa waa inuu ku talagalaa inta ku dhawaaqin waa inuu ku talagashan yahay oo markuu la yimi mustanaa munhogii kabacdi inaanu niyoon wuxuu i lahu calaya casharatun ninkaasi toban buu igu leeyahy markuu tobankaa leeyahay ninkaasi toban buu igu leeyahay markuu ku dhawaaqayo ma sidaasuu u aaminsan yahay toban inuu ku leeyahay oo gadaal buu ka soo gocday shanta mise markuu tobanka sheegayay buu doonayay inuu shanta ka soo reebo soo ma kala duwana lahu calaya casharatun toban buu igu leeyahay markuu ku dhawaaqayay muu niyoon inuu wax ka soo reebo laakiin markuu tobankii ku dhawaaqay ayuu idhi hayaay war xisaab badan bay noqonaysaa han mooya han buu ka dabagii xagga hadalka waa muttasil laakiin markuu mustanaa minhuga ku dhawaaqayay muuniyaysnayn istinaa intaanu ka dabageyni marka shardigu markuu ku dhawaaqayo mustanaa minhuga ninkaasi toban buu igu leeyahay waa inuu xilligaa niyaysan yahay maxay istinaa waa inuu niyaysan yahay waayo istinuhu waa maxay waa nooc hadalka ka mida ninku markuu leeyahay lahu calaya casharatun ilaa hamsa maxay la macno tahay lahu alaya amsatun bay isku macnayihin sooma lahu alaya asharatun ilaa amsa lahu alaya amsatun xagga xisaabta waxay ku kala duwan yihin tanna xaasilkeedu wuxuu idhi buu igu leeyahay shan tobankaa ka mid oo aanu igu lahayn maxaa soo hadhay dee shan tanina waa marka waa inuu markuu leeyahay lahu calaya casharatun ilaa hamsa casharada markuu ku dhawaaqayo wuxuu uga jeedaa sideedaba an waa inuu shantii nigaysay iyaduna waa shari wey shuruudda waa in la helaa wajaaza an yuqadima almustaثnى wاsharطu ayضa liظuhuuri اlmacna wajaaza waxa bannaan an yuqadama in la horaysiiyo almustaثnى mustanihi wاlأصl fiihi ana mustaثnaahu min jinsihi wajaaza min siwaahu wاlأصl waxaa asla culimmada qaar baa shari ka dhigaya laakiin shiikhu sida raajixa buu socda loo badanya wاlأصlu asalku fiihi istinaha u asla ana mustanaahu ka la soo reebay min jinsihi jinsiga istinaha inuu ka mid yahay wajaaza waa bannaan yahay min siwaahu jinsi kale inuu yahayna way bannaan tahay masaladani waa maxay naxwahana waa ku soo marteenay istinuhu wuxuu noqdaa muttasil iyo munqaic marka muttasil waa min jinsihi munqaicna waa min hayri jinsihi qaama alqawmu ila zaydan zayd qoomka ma ka mid yahay ha muxuu noqonaya waa muttasil waa min jinsihi kaasi waa mid waana sida asalka ah culimmada qaarna waxay leeyihin isagaa shardiya ah oo shuruudda waxaa ka mida ah inuu muttasil noqdo midna waa ittisaal fi lkalaam midna waa inuu yahay min nafsi nawm oo mustanihi laga soo reebayay inay isku nooc noqdaan munqaic hadduu noqdo qaama alqawmu ila ximaaran bal lahu calaya casharatun ilaa khamsatan buu lacagtii baa laga hadlaya min jinsiiba mise min hayri jinsihi waa min jinsihi wuxuu idhi lahu calaya casharatun ilaa saacatan saacadana waxaa la siiya shan baa la siiya marka waxay macnuhu u dhacayaa haddii la yidhaahdo munqaicu waa ansaxaya lahu calaya casharatun ilaa saacatan ay ilaa qiima saacatin qiimaha saacadduna waa shan macnuhu u dhacayaa lahu calaya hamsa salama socotaan haddii la yidhaahdo ma ansaxaya waa maxay lahu calaya casharatun ilaa saaca saacaddu waa min hayri jinsihi ninkana wuxuu idhi toban shilin baa laygu leeyahy tobanka sideedaa loogu leeyahy ilaa saacatanna meel ma haysato hawadaa loo tuuray tobanka waa lagu wada leeyahy marka shiikhu wuxuu idhi asalku waa inuu yahay almustanaa min jinsi almustanaa minhu waa inuu yahay laakiin waxaa bannaan min ayri jinsihina inuu noqdo way bannaanta markaa de waxa lagu awilaya wax munaasiba lahu calaya casharatun toban buu igu leeyahy dolar ilaa saacatan buu marka ilaa qiima saacati ya macid kala marka saacaddii baa la qiimaynaya qiimihii saacadda laga jaraya wa ilaa saacaddu tobanka may ka go'aysaa saacadda lafteedu tobanka miyay ka go'aysaa ka go'i mayso laakiin waxaa ka go'aya qiimihii saacadda ayaa lacaga qiimahaasa wuxuu ka go'ayaa xisaabtii guud walaslu asalku fiihi istinaauga asalka anna mustanaahu ka la istinoonaya min jinsihi ay min jinsi lmustanaa minhu ka wax laga soo reebaya inuu la jinsi yahay baa asala wajaaza waa bannaan yahay min siwaahu ay min siwaa jinsihi jinsigiisa waxaan ahayna in laga soo reebo waxa weeye iyaduna waa bannaan tahay ay kala duwanaadaan wajaaza waxaa kaloo bannaan an yuqadama in la hormariyo almustanaa mustanihi waa bannaan tahay oo qaama alqawmu ilaa zaydan sooma yahay in istinihii la qadimo la yidhaahdo qaama ilaa zaydan alqowm oo mustanihiina agga dambe la dhigo mustana minhugii xagga dambe la dhigo mustanihiina la soo qadimo asalku waa maxay mustanuhu inuu dambeeyo mustanaa minhuguna ka wax laga soo reebayaana uu horeeyo in la cagsiyana waa bannaanta wajaza waa bannaantahay an yuqadama in la hormariyo almustanaa cala almustanaa minhu ayaa bannaan wsharu ayضa waxaa kaloo bannaan shardigii in la qadimo waayo almustana buu ku cadfay ay wajaaza an yuqadama sharu wsharu shardigiibaa bannaan in la qadimo ayضan hadalka lagu noqoye liuhuuri اlmacna macnuhu haddii uu muuqdo macnuhu hadduu muuqdo oo shardigu markuu isaguna wax khasisaye mutasilka uu yahay shardiga iyo mashruudka keebaa horeynaya ya dee shardigaa horeeya mashruudkuna uu dambeeya in la cagsiya waa bannaanta in calimtum fiihim khayra waxaa weeye xagga dambaa la mariyey shardigii ayaa dambeeya mashruudkiina uu horeeya aci zayda in kaana faqiira maxaa horeeya keebaa horeeya ya ma mashruudka horeeya mise hardiga ya mama shuruudka horey mise hardi acطi eh, zayda ha in kaana waa shardi sooma in kaana faqiira zayd wax sii hadduu noqdo maxay miskiin hardigu horta waa kee keebaa hariya ma acطi zaydan ba mise in kaana faqiira keebaa hariya keebaa ah suaashu waa caddan ma aci zaydan baa hariya mise in kaana aiiran baa hari dee in baa gashay intuu hariya sooma in kaana zaydan baa hariya aci zaydanna waa maxay waa mahruudki waa mashruudkii cagsi in kaana zaydun faqiiran acihi dirhaman maxaad soo qaditay harigii mashruudkiina xagga dambaa la dhig waa intaas wax kala ma wqaama alqawmu ila zaydan iyo qaama ila zaydan alqawm acطi zaydan in kaana faqiiran in kaana zaydun faqiiran faacطihi dirhaman mashruudkii ayaa la dambaysiinaya shardigiina waa la qadimaya in kaana zaydan wajaaza waa bannaantahay an yuqadama in la hormariya almustana mustanihi wsharu shardigiina ayضan lagu noqoyo waa bannaan tahay in la hormariyo liuhuuri اlmacna macnaha muuqanaya darteed macnuhu markuu muuqdo ayaa la hormarinaya ila saa loo fahmay wayuxmal اlmuطlaqu mahma wujida cala اladii biاlwaصfi minhu quyida wayuxmalu waa lagu xambaaraya almuطlaqu muطlaqi mahma wujida meel kastoo laga helo cala اladii kii ayaa lagu xambaaraya quyida lagu qayday bilwafi wafi lagu qayday oo minhu isaga ka mida fa mulaqu xoraynta la ilaaqay fi lymaani markii dhaarta laga hadlayay muqayadun waxaa lagu qayday fi lqatli kafaarat lqatligii biliimaani iimaan baa lagu qayday wuxuu kaga hadlayaa shiikhu halkan masaladii almulaq xamlu lmulaqi cala almuqayid shaygii la ilaaqay haddii meel kale lagu qayido in waxa weeye yuxmalu lmulaqu cala almuqayad waxaanaynu ka soo saarnay afar xaalo laba xaalo waa laysku waafaqsan yahay laba xaalona waa laysku khilaafsan yahay labada xaale laysku khilaafsan yahay mid waxa raajixa in la ysku qaadayo midna waxa raajixa inaan la ysku qaaday haddii ay midoobaan waxaynu ka hadlaynaa lafdi la ilaaqay iyo lafdigaasoo meel kale lagu qayday labadaas waxaynu isu eegaynaa sababtii keentay ee loo jideeyey iyo xukumka ay tilmaamayaan isku mid mata hadday isku mid noqoto maxaa la samaynaya waa la isku qaydaya waa isku qaydaya waa maxay kii mulaq ahay ee sii daysnaa waxa qaydaya ka kale muqayadkaabaa lagu qaadaya yuxmal mulaq cala muqayad waa sida tusaalayaasha horey nusoo sheegnay waxaa ka mid tusaale ya tusaalaha haddii sababta iyo xukumkaba midoobaan waaya ilaahay wuxuu uhi xurimat calaykum almaytatu waddamu damigaasi ma masfuuxbaa oo dhiig qulqulayo badan ba mise waa dam aan masfuux ahayn oo yar marka dam in dilgu geliyo qulqulaya sooma marna dee waa xagtin baa ku gaadho laba dhibcood wax yar markaa soo baxay dhiigga xaaraantahay ma masfuuxa mise waa kaan ahayn waa mulaq aayad kalena maxaa la yidhi aw daman masfuuxa marka addam waa mulaq masfuuxanna daman masfuuxanna waa muqayid labadu isku xukuma ma yihiin xukunku ma midaysan yihin waa maxay xukunku muxuu yahay ya halkan maxaa yaalla xaaraan halkan taxriim baa yaalla halkanna taxriim baa yaalla sababtuna ma midaysan tahay soma midaysan maxay ku midaysan tahay ya sababta sheegade xukumku waa xaaraan xurimat calaykum almayta wاddam qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama calى طaacimin yطcamu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan labadii xukumo iska waafaqeen laakiin sababtu waa maxay sababtu way ka midaysan yihiin oo waa maxay labada aayadoodba waxay u yimaadeen libayaan almuxaramaat min alacima waxyaabaha inaga xaaraanta ah xagga cuntooyinka lagu caddaynaya so iskama waafaqsana aayaddanna waxaa lagu xaaraantinimaynayaa almunkhaniqatu wاlmawquuda aayaddanna calaa طaacimin yacamhu ila an yakuuna maytatan almuxaramaat min alacima laga hadlaya aayaduhu sidaasay u yimaadeen maxay u yimaadeen sababtu waa maxay in la caddeeyo cuntooyinka xaaraanta ah taana way iska waafaqsanya idan xaalada waa lasu waafaqsanye laysku qaaday waa laysku waafaqsanye xaaladda labaad sababtuna waa kala duwantahay xukunkuna waa kala duwan yahi muxuuha kitaabkii miyaa laga yimi midaan meel ku calaamadsan ya kabaarat hihaar hay ya xukunkuna waa kala duwan yahay sababtuna waa kala duwanta wsaariqu wsaariqatu faqacuu ydiyahuma tuuga waxaa la gacanta hala gooyo sooma aydiyahuma gacanta la gooynaya ma intaasa mise waa intaa ma mulaq ba mise waa muqayad aydiyahuma ila almaraafiq miyaa haysaa gacmaha hala gooyo ila almaraafiq ma hayna marka ma mulaq ba mise waa muqayad wakhtinasiib baa wata mulaq muqayad ya ma mulaqaba mise waa muqayad dee waa mulaq tuugga qacanta la goynayaa faqtacuu aydiyahumaa waa mulaq waaya waysadii wa aydiyakum ila almaraafiq baa le qacanta waysaduna ma mulaq ba mise waa muqayad waa muqayad bilmaraafiq sooma labada xukum aynu eegno maxay kale yihiin labada xukum haye labada xukum baan doonaya midna xukumna waa maxay waa qaci weeye qacanta xukumkeedu waa goyn waysadana qacanteedu weyse maaha waa maydhid wey ilqacantu keligaynu ka hadlayna calaa qawli man yaquul xubin waliba gaar bay weysaysanaysaa waa meesheeda waaye faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum baa inoo taalla waa maydhid wey xukumku ma kala duwan yahay waa kala duwan yahay sababta sababta keentay qacanta in la gooyo waa waa tuugo waa sariqa wey sababta halkan keentay la maydhana waa weysu waa ahaaro idan xukunkiina waa kala duwan yahay sooma sababtiina waa kala duwantahay odhan maysid weysadii waxaa la yidhi waaydiyakum ila almaraafiq tuugadiina waxaa la yidhi aydiyahumaa waa mulaq yuxmalu lmulaqu cala almuqayad tuuga ilaa suxulka hala jara loodhan maayo laa yuxmal mulaqu cala lmuqayad bilijmaac xaaladda waa la ysku waafaqsan yahay mulaq iyo muqayad inaan la ysku qaaday labada xaale soo hadhay waa la ysku khilaafay xaaladii sababtii baa iswaafaqsan xukumkiina waa kala duwan yihi ama xukumkii baa iswaafaqsan oo sababtii baa kala duwan kanaynu haynaa famulaqu taxriiri fi lymaani dhaartii markii laga hadlayay fii suurati lmaa'ida fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiin min awsadi ma tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum ha aw taxriiru raqaba miyaa la yidhi mumina lama odhan marka qoortii la xoraynayay dhaarta kafaaratulyamiinka waa qoor waa addoon ama addoon aan lagu xidhin maxay iimaan markii laga hadlayay wma kana limuminin an yaqtula mumina ila khaطأa wman qatla mumina khaطأa maxaa la yidhi raqabatin mumina soo lama odhan raqabadii waxaa lagu qayday mumina inay tahay waxaynu haynaa kafaaraة اlyamiin baab اlaymaan waxa weeye qoortii la xoraynayay ma mulaq ba mise waa muqayad baabulyamiin qoorta la xoraynaya waa mulaq weeye baab اlqatli ama kafaaraة اlqatlina qoorta la xoraynayaa waa muqayad labadaasaynu isu egayna maxay iska waafaqeen maxay iska khilaafeen xukumka u kaalay xukumka miyay iska waafaqeen mise ku kala duwan yihin maxay isku waafaqeen labaduba waa xorayn wey addoon baa la xoraynay xukumkii waa iska waafaqeen sababtiina way ku kala duwan yihin mid sababtiisu waa maxay ya mid sababtiis waa maxay ka hore ya midi waa in wax la dilay wey sooma qatli wey ayibka kalena ya ka kalena de waa xanulyamiin dhaar la jabiyey wey marka la jabiyey maxaa ka waajibay dee la xoreey midna waa xanuyamiin midna waa qatlulkhaa laba sababood baa kala keenay laakiin xukunkii bay isugu yimaadeen oo ah qoor in la xoreeyo mar hadduu xukunku isku mid noqdo waa khilaaf waayo labada mid baa kala duwan laakiin waxa raajixa maxay in laysku qaaday waxa raajixa in laysku qaaday okay cagsigeedu waa maxay ababtii baa mida laakiin ukukii xukumkii ayaa kala duwan taa tusaalaheedu muxuu noqonaya taana khilaaf ku jira laakiin waxaa xoog badan mar haddii xukumku kala duwan la ysku qaaday tusaalaheedu muxuu noqonaya hal xabana igumaydaan caawin maca annahu anigaba maalintii baa igu dambaysay aynu halkan ka dhignay dhowr wiil ka hor ba anigaba igu dambaysay dee idinkaana iga daayaroo idinka xasuusnaan badnaad xasuustii nooga badnaatay sooma imtixaan baa ku gasheen ya haye tayamum de waa baab dhane eh. haynagu feeraaline soo koob waa qacmihii gabagabaysi famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum gabagabaysiga markii laga hadlayay qacmihii baa la sheegay ma mulaba mise waa muqayid mulaq mise muqayid waa mulaq wey waysadiina wa aydiyakum ila almaraafiq baa lii waxaynu eegaynaa sababta sababta waa maxa ya sababta maxay noqonaysa maxaynu nidhi way ka midaysan yihin sababtay ka midaysan yihin sababtu waa tahaara welibana suqraa weeye so labadaba kaama idan waxaa loo gabagabaysanayaa waa rafcu lxada waxaa loo weysaysanayaa waa la mid ama istibaaxatu salaadhe waxaa doonta ku sheeg idan sababtu ma isku mid baa masoo kala duwantaha isku sabab wey ayib waxaa loo weysaysanaya ee loo gabagabaysanaya de waa hal qasad wey ayib qacantii weysada iyo qacantii gabagabaysiga xukunkoodu ma isku mid baa mise u kala duwan yahi haye waysada xukunkeedu waa maxay gacanteeda waa maydhid wey usli wey faqsilu gabagabaysiga gacantiisana asli masxi wey famsaxu wey marka midna xukumkiisu qacanna xukumkeedu waa masxi qacanna xukumkeedu waa asli wey ma kala duwan masxiyo aslina waa laba kala duwan wey idan xukumkiibaa kala duwanaaday sababtiina waa midowday culimmadu way isku khilaafsan yihiin maxaa raajixa inaan la ysku qaadan afartii aynu soo sheegnay maxaa markaa inooga soo baxaya goormaa mulaq iyo muqayad laysku qaadaa goormaan laysku qaadayn intaa ayaa igu celinaya hadda waxaan ka doonaya kuwaana waa la isku aadaya kuwaana la ysku aadi maayo waaya nambar baan kaa doonaya nambar baan kaa doonayaa saddexna waa la ysku qaadaya midna la ysku qaadi maayo laba waa la ysku qaadaya laba la ysku qaadi maayo khulaasaasa laga doonaya <laughs> anaa soo koobay haye laba waa la ysku qaadaya labana la ysku qaadi maayo haye haddii sababtay xukum ka midaysay waa la ysku qaadaya hadday xukumka ka midaysay ku kala duwan yihiinna waa la ysku qaadaya haye sax wey laakiin taa haddaynu sii koobno xukumka hadii ay iska waafaqaanna waa la laysku qaadaya xukumka hadday ku kala duwanaadaanna laysku qaadi maayo sawar kooban ma xukumka hadday iska waafaqaan imsaxaale xukumka iska waafaqaya laba in xukumka iyo sababtaba iska waafaqaan iyo xukumko keliya inay iswaafaqaan labadaa wey marka xukumka haddii ay iska waafaqaan waa la ysku qaaday labaa inooga soo baxay xukumka hadday ku kala duwanaadaanna la ysku qaadi maayo iyadana labaa inooga soo baxay waa waadax sooma nacam in wax la soo koobo lafteeda waa cilmi dhan wey nacam waay wayuxmalu lmuطlaqu mahma wujida cala ladii kii baa lagu qaydaya cala ladii kii baa lagu qaadaya bilwasfi quyida wafi lagu qayday ayaa lagu qaadaya famulaqu taxriiri xoraynta mulaqeeda oo filaymaani ku timi muqayadun waxaa lagu qaydaya fi lqatli biliimaan waxa weeye qatligii lagu qayday iimaan lagu qayday raqabatin mumina fayuxmalu mulaqu mulaqii baa lagu qaadaya oo fi taxriiri taxriirka ku yimi xoraynta ku yimi marka dhaarta laga hadlayo cala ladii kii quyida lagu qayday fi takfiiri kafaara gudkii qatliga khaaa wa watusali haddaynu sheegayna mulaqii dhaarta ku saabsanaa qoorta la xoreeyey waxaa lagu qaydayaa muqayadkii ku yimi qatliga oo iimaankaas ayaa lagu qaydaya uma alkitaaba bilkitaabi khasasuu wasunaة bsunaة tukhasasuu wakhasasuu bsunaة اlkitaaba wacagsuhu istacmil yakun sawaaba wuxuu halkan ka gelayaa almukhasiصaaت almunfasila alkitaab wاsunة wاlijmac wاlqiyaas waawa iyo kuwa la midkaa uma intaa dabadeed waa tartiib dikri waa xagga sheegidda wey masaaisha muttasil baa laga soo hadlay almukhasis almuttasil almukhasis almunfasil baa la doonaya in laga hadlo uma intaa dabadeed marka muhasal mutasilka laga yimaado khasasuu waa khasiseen alkitaaba kitaabkii bilkitaabi kitaab bay ku khasiseen oo alkitaaba waa mafcuul muqadam wey uma alkitaaba ay uma khasasuu lkitaaba bilkitaabi wa sunnatun sunnana tukhasas waxaa lagu khasisayaa bisunatin sunno kitaab baa kitaab khasisaya sunna waxay khasisaysaa kitaab wa khasasuu waa khasiseen bisunnati sunnadii alkitaaba kitaab bay ku khasiseen horaynu usoo sheegnay ka wax khasisaya ma ka badu gashayba mise waa ka kale ka wax khasisaya waa ka badu gashay wa khasasuu waa khasiseen bisunnati sunnadii bay khasiseen alkitaaba kitaab ayaa lagu khasisay wa cagsuhu cagsigiisana istacmil isticmaal yakun waa ahaanaya sawaaban sawaab yani halkan maxaa ka soo baxaya takhsiis اlkitaabi bاlkitaab takhsiis اlkitaabi bاsunna takhsiis الsunnati bاsunna takhsiis الsunnati bاlkitaab marka afar xaalaa ka soo baxaya haddii sunnadii loo sii kala qaado mutawaatir iyo aaxaadna waxaa ka sii dhalanaya sunnadii takhsiisu sunnati almutawaatira bisunnati almutawaatira takhsiisu sunnati almutawaatira bisunnati alaaxaadiya takhsiisu sunnati alaaxaadiya bisunnati alaaxaadiya takhsiisu sunnati alaaxaadiya bisunnati almutawaatira intuba waa sax laba unbaa culimmada qaar ay hadalka keeneen keeneenoo khilaaf u ku jiraan waa labadee takhsiisu alaaxaad bilkitaab iyo takhsiisu alaaxaad bilmutawaatir waayo aaxaadkii ma xoog badna marka mutawaatir iyo aayaddii loo eego iyaduna mutawaatira laakiin raajixu mar haddii sanadku ansaxo aaxaadkii aayadii iyo xadiikii mutawaatirka ahayd buu la mid yahay lama kala qaaday mulaq baynu ku qaadanayna uma alkitaaba ay uma khasasuu waa khasiseen alkitaaba kitaabkii bilkitaabi kitaab wasunnatun sunnana tukhasasu waa lagu khasisayaa bisunnatin sunno wakhasasuu waa khasiseen bisunnati sunnadii alkitaaba bay ku khasiseen wa cagsuhu istacmil cagsigiisana isticmaal yakun sawaaban sawaab buu ahaanayaa oo bimacnaa waa cagsigii kii hore khasasuu bilkitaabi asunna kitaabkii waxay ku khasiseen sunna ayay ku khasiseen wاdikru biاlijmaaci makhsuuصu kama qad khusa biاlqiyaasi kul minhuma wاdikru waxa weeye dikrigana hadda waxaa looga jeedaa annutqu baa looga jeedaa alkitaabu wاsunna baa looga jeedaa waanzalnaa ilayka اdikra litubayina lلnaasi ma nuzila ilayhim ina naxnu nazlna dikra waina lahu laxaafiuun wainahu ladikru laka waliqawmika waxa weeye dikri qur'aankana waa la yidhaahdaa sunnadana waa la yidhaahdaa oo waanzalnaa ilayka dikra dikri baanu kugu soo dejinnay litubayina linnaas dadka si aad ugu caddayso maa nuzila ilayhim wixii loo soo dejiyey qur'aana marka mubayinka ayaa waxa lagu sheegay dikri mubayinkuna waa qur'aankii wey ikriga halkaa lagu sheegay waa sunadiio keliya inaa naxnu nazalna dikrana labaduba waa soo gelaya wa inaa lahu la xaafiuun waاdikru ayaa lagu khasisaya oo ijmaacii ayaa wuxuu khasisayaa naski waxaa la odhanayaa hada alxadii mukhasasun biاljmac hadihi اlaaya mukhasasa biاlijmac labadaba ina xasuustaan ma hal tusaale inuu sheeg oo waxa weeye aayaddii waxay tilmaamaysaa aلzaniyة wالzani fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda aلzani oo addoona xadkiisu muxuu noqonaya zaanigii hadduu addoon noqdo muxuu xadkiisu noqonaya nus buu noqonaya sooma nus buu noqonaya aayadii xadii ma sheegin laakiin culimmadaa isku waafaqay bilijmaac inuu xadkiisu sidaa yahay idan xadiikii tilmaamayay albikru bilbikri jaldu miati wa taqriibu caam hadduu addoonkii uu noqdo bikri uu noqdo isna xukunkiisu muxuu noqonaya jaldu miati mise hamsiina jalda hamsiina jalda marka xadiidkaa laftiisuna aayaddu la mid yahay labadaba ijmaac baa khasisaya oo hamsiin baa laga dhigaya waa mafhuum soo ma nacam wadikruna kitaab iyo sunne bilijmaaci ijmaacibu makhsuusun uu yahay mid lagu khasisay ay makhsuusun bilijmac makhsuusun waa mid lagu khasisay bilijmaci ijmac baa lagu khasisay kamaa qad khusa sida loogu khasisayba dikrigii bilqiyaasi kamaa qad khusa sida loogu khasisay bilqiyaasi qiyaas kullu mid kasta oo minhumaa kitaabka iyo sunnada ka mida ah. waa dikrigii lasoo sheegay wuxuu shiikhu cajuskanna ku sheegayaa qiyaaskuna wuxuu khasisayaa kitaab iyo sunne kitaab iyo sunne si aynaan fahamka u sii fogeyn tusaalihii iminkaynu ku noqonayna waayo tusaale keliya laga yaabaa inuu laba masale kuu galo azaaniyau wazani adoonkii iyo adoontii fajliduu kula waaxidin minhuma miata jalda hadday bikra yihiin soo ma yahay zaanigii iyo zaaniyaddii labadaba addoontii waxa khasisay aayad oo waa tii aynu soo maraynay uma alkitaaba bilkitaabi khasasu facalayhina niصfu maa cala اlmuxsanaati ay min alxaraa'iri min alcadaab gabadhii xorta ahayd ee zinaysatay ciqaabteedii nuskeed baa gabadhii addoonta ahayd la ciqaabayaabal waa takhsiisu aaya biaaya sooma ninkii addoonka ahaa baa inoo soo haray addoonkii waxaynu leenahay gabadhan addoonta ah ee zinaysatay qofka zinaystay ciqaabkiisu boqol jeedal buu ahaa sooma boqol jeedal buu ahaa addoontan zinaysatay waxaa la yidhi ciqaabteeda ha laga dhiga nus ha looga dhigo nuskama waxa looga dhigay inay tahay dhadig dumar inay tahay mise waxa looga dhigay inay addoon tahay labada waa kee haddii la yidhaahdo dhadignimaa looga dhigay ma waxaa loodhan lahaa azaaniyatu wazaani gabadhii xorta ahayd ma boqolbaa looga dhigi laha waxaa la odhan lahaa dumar oo dhan haafa looga dhig ee ma dhicin ee gabadhii addoonnimaa looga daayey addoonnimo ayaa looga daayay waxaynu u imanaynaa ninkii addoonka ahaa isaga daliil uma hayno laakiin maxaynu odhanaynaa gabadhii addoonta ahayd addoonnimo haddii loogu khafiifiyey waxaa addoonnimada la yidhaahdaa ragga iyo dumarka miyay ku kala badanta ninkani waa addoon gabadhanina waa addoon addoonnimada wasfiga miyay ku kala badantahay dee kuma kala badna gabadhani waa addoon waa addoon ninkani waa addoon waa addoon idan tilmaantii addoonnimada haddii gabadhii wax looga khafiifiyey maxaa la odhanayaa ninkiina waa la mid waa looga qiyaas qaadanaya marka aayaddii iyo xadiidkiiba ee tilmaamayey ninkii addoonka ahaa boqol jeedal weeye waxaa khasisaya alqiyaasu cala zaaniyati alama gabadhii zinaysatay ee addoonta ahayd qiyaaska aynuuga qiyaas qaadanayna labadaaba lagu khasisaya marka tusaalahaasi addoonkii wuxuu noqonayaa takhsiisu alkitaab bilijmac wuxuu kaloo noqonayaa takhsiis الsunة bاlijmac wuxuu kaloo noqonaya takhsiiص اlkitaabi bاlqiyaas wuxuu kaloo noqonaya takhsiiص الsunnati bاlqiyaas intaba waxaa ku aqbalaya alcabd الzani tusaale ahaan uu kugu ansaxaya tawaarud adilana waa bannaanta shaygu inuu intaasoo daliil yeesho ijmacna waad u daliishan qiyaasna waad u daliishan isma diidayaan wallah aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamadi waaalihi wsaxbihi